بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد mucaajilu lmaxduuri qabla aanihi qad baa'a bilkhusraani maca xirmaanihi wain ata ataxriimu fii nafsi alcamal aw shardihi faduu fasaadin wakhalal wamutlifu mu'diihi laysa yadmanu bacda addifaaci bilatii hiya axsanu musanifka raximahu llahu tacaala sheekh cabdiraxmaan isacdi wuxuu leeyahay wa min masaa'ili alaxkaami fi tabac yahbut laa ida اstaqala fawaqع masaaئil w min masaa'il الأحkaami axkaamti masaaئisheeda waxaa kamid ah w min masaa'il الأحkaami axkaamki masaaئisheeda fi الtabaci raacitaanka yahbutu wuu sugnaadaa laa ida istaqala hadduu keli noqdo maya oo fa waqaca ou dhaco marka masaladan waxa weeyaan waa masأala iyadana muhim jiddan ah oo lagala jeedo waxyaalo badan baa jiro oo tabacnimo ku ansaxayo laakiin aanan ku ansaxaynin maxaan ku yidhaha istiqlaaliya aan ku ansaxaynin mihaal ahaan waxaa kamid a eh, ashay yatadixu biاlmithaali baa la yidhaahdaa maثalا beer baa gadatay oo geeda ku yaalaan geedahaas miraha hadda ku yaalloon weli bislaanin waxa weeyaan beeci buu gelaya maثalan geed timireed oo kale timir baa beerta ku taalla ama cinab baa ku yaallo iyo wixii lamid ah marka beertii iyo maca geedihii baad gadatay marka miraha ku yaallo beecaas dhinac bay ka galayaan oo tabac liasli shajara laakiin haddii la dhihi lahay mirahaas hadda soo dhashan weli bislaan inaan beec ku gadayna istiqlaaliya si gooni ah aan kaa gadanaya ma banaano ilaa mas'ala la yidhaahdo mas'alat alcaraaya la yidhaahdo oo markay duruuf jirta timirta ay bislaan rabta qofkii rutabkii uu kasii gadanayo mas'alo oo waxaa waa istitnaayada oo de baabulfiqi lagu yaqaan marka waxa weeyaan hadda mirahaas haddii gooni loo gedi lahay oon bislaasho gaarno hadda soo baxay beecooda ma ansixi lahayn liannahu lama ogo inay bislaasho gaarayaan inay caaha iyo masaa'ib ku dhici karto oo ay dhimanayaan lama ogo wabitaali dib baa markaa beecooda loo dhigay ilaa ay ka bislaadaan waa la gedi karaa markii bislaadaan kadib ah waxaa lamida ah maalan neef riman ama loo ahaado ama geel ha ahaado ama ari ha ahaado neefkii sagaal bilood sideed bilood uu joogaa loodii oo kale ariga dee xigtay hore u ka dhalay marka neefkii baad gadatay canuga calooshiisa ku jira dibi iyo weyl wuxuu ahaadabo ama qurbac iyo nirig wuxuu ahaadabo beeci buu soo gelaya laakiin nin haddii intuu kuu yimaado uu ku yidhaahdo neefkan kaa gadan maayee waxa calooshiisa ku jiraan kaa gadana ah hadduu ku yidhaahdo hadaad waafaqda xataa beeciisi ansaxi maayo liannahu waxaa weeye qarar baa ku jiro oo siduu ku imaan doono lama ogo midda kana haddana lama ogo wuxuu yahay daxaaladiisa wuxuu lamid yahay bs beycu maa laysa cindaka uu lamid yahay liannahu wixii wasfigiisana ma taqaanid asigana kuuma muuqdo markaa wax lagu gata malaha muwaasafaadna lagu gadimi kara wax la arkayana ma ah wabitaali nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can beyci xabali xabala uu nebiga macnaha waxa weeyaan neefka oo hadda uur kale macnaha waxa weeyaan wuxuu dhalayaan kaasii gadana iyo waxay sii dhalaan sharciga kuma banaano marka mas'aladaas waxa weeyaan waa mas'ala muhiima jiddan ah waxaad gadatay guri baad gadatay ka soo qaado gurigaanaad gadatay dhulkii taabicu u yahay ninka hadhow kuma doogi karo aniga shantan qolaan kaa gadae dhulka uu ku yaalla kaama gadin laga yeeli maayo liannahu gurigan hadduusan dhulkiisi wadanin ma ansaxaya liannahu dhulku uu tabac u yahay sidaas oo kale nin haddii intuu yimaado uu ku yidhaahdo kor baan gadanaya kor baan kaa degaya ma banaano liannahu adigu ku raacsan yahay nin hadduu yimaado hadda ku yidhaahdo gurigaada korkiisaan gadanaya laa yajuus liannahu wax kor hadda u yaaloo la gata ma jira marka waxaa weeyaan jihaaz baad gadatay combyuutar telefisyon wuxuu ahaadaba waad ogtahay cibaara can qiطac buu ka kooban yahay qalab buu ka kooban yahay asiga asalka markaad gadatid wixii raacsanaa yar yarka ahaa ayadan waxay kugu yihiin macnaha tabac bay ku yihiin marka sidaasaa loo jeedaa markaasuu ku leeya musanifku waxaa jiro fii axkaami اlislaam waxaa jiro wax baycuhu tabacan laa yasixu baycuhu istiqlaala marka min masaa'il اaxkaami axkaami masaaishiisa waxaa ka mid e fi tabaci raacitaanka yahbutu maa yahbutu wax sugnaaday fi tabac macnaha wa min masaa'il axkaami yahbutu fi tabaci maa yahbutu fi tabac waxa markay keyrkeed raacsan yihiin beecooda u ansaxayaa ka mid eh laa ida istaqala haddii si gooni a ah loo gada oo fa waqaca beeciisa u dhaca ma ansixayso waa sida aan kugu sheega oo neefkan iyo calooshiisa waxa ku jiro lakala gado beecooda ansixi maayaan sidaasoo kale marka waxaa laleeyahay man malaka shay-an malaka lawaasimahu qaacido kale wa ninkii shay gato shaygaas waxa laasimkiisa u ah waxa weeyaan wuu ku raacaya wuu ku raacaya walidaalika min hada albaab waxaa ka mid ah nabiga calayh الsalaatu wasalaam nusuus badan baa lagula hadlay yaa ayuha الnabiyu اtaqi اllaha walaa tuطic اlkaafiriina wاlmunaafiqiina ina allaha kaana caliima xakiima yaa ayuha الnabiyu idaa طalaqtum الnisaa marka khitaabkaas nebiga loo ku dhacayo ummadiisa way gelaysaa liannaha tabac lahu sala allahu alayh wasalam nebigay raacsan tahay nebigay toos u raacsan tahay marka waxa weyaan haddii asalkii lala khitaabay oo nebiga calayh salaatu wasalaam ah waxa weeyaan min baabi awlaata dadkiisii ama ummadiisii way galayaan baa layidhi markaa waa wixi bay ka galayaan marka almuhim qaacidadan qaacida muhima jiddan weeyaan fuqahada waxay yidhaahdaan sida hadda aan kuu soo sheegay man malaka shay-an malaka lawaasimahu yaa kamide waxaa laga mid looga cabiraa oo kale maa buniya calaa faasidin fahuwa faasidun wixii faasid lagu dhisay asna faasidou noqonaya macnaha waxa weeyaan haddii asalkii taba haddii la gado asalkii laga taga faasiduu noqonaya wahaakada waxaa ka mid e mathalan nin baa nin kafaalo qaaday dayn baa lagu leeyahay dayntii waa loo haystaa waa loo xertay nin baa yidhi marka deynta ninkan hadduu waktigaas keeni waayo anigaa damiinka ah ayib marka ninkan damiinkaa ah, ninkii deynta ku lahay baa bacda muriid zaman wuxuu ihi niyaw deyntii waan kuu cafi buu yihi maadaama asalkii deynkii laga daayay ninkii deynta qabay ninkii damaanada ninkan uu damaano qaadayna asna deyntii waa waa ka dhacaysaa liannahu tabacan liaslih haddii ninkii dimadiisa la beryeelay ninkaana inuu keeno ninkii asna waa beri buu ka noqonaa liannahu asalkii hadduu beri noqday tabacine min baabi awlaa wahaakada marka masaladan sidaas weeyaan oo kathiir min alaxkaam oo dhan baa soo gelayso mathalan beer baa lagaa gaday beertaas waxa weeyaan waxay leedahay far biyaha webiga ugu keeno ama ceel baa ku dhex yaalo beertii haddii la gada ceelkankaa istithnana laga yeeli maayo beertii anaan kaa gaday fartaan biyaha keenaysa kuma jirta lagama yeelaya liannahu beertan waxay beer ku tahay macna ku leedahay biyahan farta keenaysay beer ku tahay marka farti tabcan lilmasraca beerta ay raacsan tahay ayadana beeceeda waa inay gashaa laakiin farta keligeed gaditaankeeda macno keeni mayso marka sidaasuu wuxuu musanifka noogu yidhi wa min masaa'ili اlaxkaami fi اtabac yahbutu laa ida istaqala fawaqac wa min masaa'il اaxkaami axkaamta masaa-isheeda waxaa ka mid ah yahbutu maa yahbutu wax sugnaanaya fi tabaci markuu keyrkiisa raacsan yahay haddii lagula gada raacayo laa ida staqala hadduu gooni ka noqda maya fa waqaca ou dhaco taas macnaha ku ansixi mayso ayib markaasuu wuxuu uri musanif wاlcurfu macmuul bihi idaa warad xukm min asharci الshariifi lam yuxad intana curfi buu haddana musanifka galay waa masala iyadana muhim jiddan ah markaasuu wuxuu leeyahay waalcurfu curfigii waxaa macruufkao layslu yaqaano macmuulu bihi waa lagu camal falayaa idaa warada hadduu soo arooro xukmun xukmi min asharci ou ka soo arooro sharcigii ashariifi wanaagsanaay lam yuxad aanan la xadaynin xukunkoo lam yuxad aan la xadaynin ayb masaladaas waxa weeyaan mas'ala muhim jiddan ah nusuus waxaa jirta shariicada islaamka a ah ka soo aroortay oo ayadaasna wakti aanan loo waan loo qabanin marka waxaa looga tagayaa waktiga uu soo degayay qur-aanka ama sunnada nebiga ou lahaa waktigaas curfigii jira lagu ximbaaraya mathalan ka soo qaada safarkii oo kale ilaahay wuxuu iri وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا hadaad aada safar gashaan oo dhulkii aada ku socotaan wax dembi idinka saara male salaaddii afareydi inaad gaabisaan marka fiiri marka safaraa la yidhi haddiid safartaan laakiin shareecadii safarkii ma dhihin safarka intaas kilomitir ninkii gaaro yaa la dhihi karaa waa safray shareecada ma dhihin marka safar sideen ku helaynaa waxaa la leeyahay waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay dadka u yaqiineen ninkii mandiqadaas meeshaas aada safaru aaday waxay u yaqiineen safaraa lagu tilmaamaya wa ilaa yowmina haadaa isma ayna bedelin dadka curfigooda waxay safar u yaqaan fulaan safaruu galay mayees fulaan waxaa waaye meeshaanuu ziyaaro u aaday oo qof meeshaanuu soo booqanaya haddii lagu yidhaahdo farqi weyna axkaamta u dhexayso marka shareecada islaamka curfiga kaasaa loo jeedaa wاlcurfu curfigii oo wixii laysla yaqiinay bmacna اlmacruuf cinda الnaas macmuul bihi waa lagu camal falayaa إidaa warada xukm xugm haduu soo arooro min الsharci shariifi sharciga ilaahay uu ka soo arooro xugumkoo lam yuxada aan la xadaynin oon wakti loo qabanin ama aan eh, masaafo loo qabanin maثalا ilaahay subxaanaه wa taعaalى markii qofka raggaa lagu masru masruufka lagu waajibinay liyunfiq duu sacati min sacatihi waman qudira calayh falyunfiq mima aataahu اllah markii eh, maxaan ku irahdaa laga hadlay walahuna mihlu ladii calayhina bilmacruuf qofkii waxaa la yidhi markii masruufaa laga rabaa masruufka shareecada islaamka maadaama ilaahi uu og yahay zabanka iyo waktiga inuu iskhilaafsan yahay xad looma yeelin waxaa loogaga tegay wakti kasta waxa macruufku ah qofkaa reerkiisa intuu la egyahay ninka lamid intuu bixiyaa la bixinaha layidhi wa cala almawluudi lahu midka loo dhalay waxaa korkiisa risquhunna dumarkii uu qabay inuu masruufo iyo wa kiswatuhunna inuu marasheeyo bilmacruuf waxa laysku yaqaano asigoo kale uu bixiyo inuu reerka ku bixiyo yaa waajib aha ilaahay subxaanaه wa tacaala uu yihi marka curfigaa loola laabana haddii ay ism ay ismurmaan naagtii ay tiraa ninkaa masruuf igu filan ima siiyo asigana masruuf ku filan baan siiyaa waa la weydiinaa imisaad aada siisaa konton shilin baan maalinti bixiyaa buu yihi ka soo qaado marka ayadana waxay tiri konton waxba naguma taray marka waxaa loola laabanayaa curfiga meeshaa ka jiro magaalada ay degan yihiin dadka asiga lamid ah reerka haddii uu reerkiisa afar qufood ka kooban yahay asiga ninka mithilkiisa meequu bixiyaa marka haddii ay dhacdo inuu ninkaa asiga lamid ah eh, usradiisana usradiisa ay lamid tahay lixdan u bixiyo waxaa leeyahy tobanaa laguguleeyahay haddii ay cadaatato kontonka uu bixinay inuu dadka oo kale asiga lamida ah ay bixiyaann waa wax kalood ku leedahay ma laha marka waxaa loola laabanayaa nusuustii caamka oo soo aroortay oo aan xad loo qabanin curfigaa lagu xadaynaa saas wa safar ninkii aadaa la yidhi safarka waxaa loola jeedaa wixii dadka safar u yaqaani ninkii aado hadda ninkii maanta maalan baxo oo madiino oo kale kasoo baxo magaalada hurawaay soo aaday maalan xamar dhinac ka mid ah safaru aaday lama dhahay ninka xamar ka baxo balcad aada safaru aaday maa laleeyahay mase maya sida badan dadka waxaa safaras aaday lamina maanta balcad meel dhow gaara laleeyahay marka waxaa laleeyahay safar ma ah salaad laguma gaabi karo laakiin dadkii markuu jowhar uu aaday marka uu aaday haddii la yidhaahdo xamaru ka baxay markaa waxaa leeyahay safaruu ninkii maanta galay oo johar buu u safray marka xukumkii sidaas weeyaanoo shareecadii safarkii axkaamta noogu xirtay in la hela curfiga loogaga tegay macnaha saasaa loo jeeda ayib saakii waxaan soo marnay walaslu fii caadaatina alibaaxa caada iyo curfi wax la yidhaahaa jir caada saakii waxaan ku sheegnay addaydan wada'ab waxaa weeyaan hiddo iyo dhaqan weeyaan dadka waxay ka caado yeesheen inay ku socdaan waxaa caado loogu magacaabay lianna saaxibaha yucaawiduhaa maratan bacda maratin mar kastaba wixii la qabanayo oo la samaynaya caaday noqonayaan waa tii uu qaraafi hore u soo yiriyey caada waxaa la yidhahdaa galabatu macnan min almacaani calaa jamiici bilaad aw bacdiha laakiin curfi waxaa la yidhahdaa wahwa aladii naxnu bisadadihi ma staqara fi الnufuusi واstaxsanathu اlcuquulu watalaqathu طibaacu الsaliima biاlqabuuli wastamara الnaasu calayhi mima laa taradhu الshariicatu waaqarathum calayh yani tacriif dheer waay waxay dadka nafaftooda ku sugnaaday cuquushoodana ay wanaagsan ay wanaagsatay ee dibaacda fiican dadka dabeecada fiicannane ay aqbaleen dadkana ay in badan ku socdeen yaa curfi la yidhaahdaa marka waxaa la yidhi ma alfarqu bayna alcurfi waalcaada sida eh, loo badan yahay alcaadatu acamu min alcurfi liannahu caadada mid qof keli gooni uu leeyahay wallahi ninkan caadadiisa saan waa lagu leeyahay waxaa waa waqti inuu hurdo ka caada yeeshtay inuu socdo u ka caada dhaqan gooni a ah buu leeyahay marka qofka caadadii waxay noqon kartaa wax gaar dad u leeyihiin dad dadna waxay wada leeyihiin waa noqon kartaa laakiin curfiga waxa weeyaan waxay dad badan ay wada leeyihiin qof keligiis curfi lama ma la dhihi karay marka waxaa ugu yar maa tacaarafa calayhi ahlulbalad wactaaduuh dadkan beledkan degan waxay ka caado yeeshtaan weeyaan ayib marka caadadii iyo curfiga labadaba waxa weeyaan markii nusuusta laysku qabto macnaheeda fasaritaankeeda dhaqanka iyo caadada markaa ka jiroo loo yaqaano yaa lagu kala baxaya mathalan ka soo qaado gabadhii hadday mustaxaado noqoto mustaxaado macnaha xeydkeedii baa daa'im noqday markaasaa waxawa bishii oo dhan waa iska wadaa marka waxaa la rabaa in waqtina caada loogaga dhigo oo wixii qofka caadada qaba xaaraamka ay xaaraam ka noqoto waqtina in daahir lagu qadaro oo salawaadkii iyo wixii kale ay qabanaysaa marka waana dhiiggina waa ka wada socdaa marka waxaa laleeyahay qofkan intay jiradan ku dhicin caado maxay lahaan jirta markaasaa waxaa leeyahy bisha awalkeeda ee xaydku ku dhici jiray caadada todobadeedana maalan waa ka qabaysan jirtay marka waxaa leeyahay marka bil kasta hadda dhiiggii waa la kala bixi waayo waa iska socdaaye bil kasta awalkeeda ilaa todobadeeda waxaa laga dhigayaa anahaa anahaa xaa'ida muqadaran inay xayd qabtaa lagu qadaraya maalinka todobada wixii ka dambeeya way qabaysanaysaa salaadii waa laga rabaa ninkeedana waa jimaaci karaa cinda bacdi ahli اlcilmi waay laakiin salaada khilaafka ma joogo in laga rabo inay u qabaysato uweyse qaadato likuli salaad miya mase likuli salaad way uweyse qaadanaysaa laakiin qabayskii likulli salaatayn weeyaan waa aqwaal oo hadda aan eh, qawaacidan ku jirnaa tafsiil mas'ale ma ah markaa sidaas awgeed baa waxaa weye hadda caadadii baa loo celiyey caadadii baa loo celiyey curfigana waa lamid dayib markaa waxaa leeyahay curfig marka sidaasuu muhim ku yahay oo waxyaalo badan oo shareecada islaamka ay nooga hadashay waxaa loo dhaafay dadkaa wax la yaqaano qofkii waxaa layidhi hala marti qaado ninka min xaqi اlmumini calى akhiihi an yastadiifahu hadduu dayf aan kusoo man kaana yuminu biاllahi walyowm اlaakhiri falyukrim dayfahu ikraamkaas maxaa weyaan geel in loo qalamiya ma macnaha digaag in loo qalamiya ma in ka hooseysaa ma in ka dambeysaa maya dadka ahlu mantiqada ah waxay ikraamu dayf u yaqaanaan unbaa ninkaana lagu dabaqaya marka maana curfigaa loogaga tegay saas weeyaan marka curfiga waxaa la yidhaahdaa curfi lafdi a iyo curfi camali a buu kala qeybsamaa curfiga lafdiga waxaa la yidhahdaa an yashiica bayna الnaasi isticmaalu bacdi اlalfaadi wالtaraakiib bxayثu yakunu dalika اlmacnى huwa اlmutabaadir ilى adhaanihim cinda اliطlaaqi bilaa qariina waxaa la yidhaahdaa lafdi oo dadka ku dhex faafo ama jumla oo haddii lasoo idlaaqo wax kale aan loo aqoonin hadda fiiri luga alcarabiya laban maxaa loo yaqaanaa laban bimacnaa caano weeyaan bijamiici mushtaqaatihi yaa laban la yidhaahda ayib waa tanu ilaahay u yiriye min bayni farthin wa damin labanan khaalisan ilaahay wuxuu idinkaga soo dhex saaraa xoolaha calooshooda oo dhiig iyo xaar ku dhex jiraan dhexdooda caano ilaahay idinkaga soo dhex bixiya marka hadda maanta haddaad fiirisid fii kathiir min adduwal alcarabiya laban waxaa loo yaqaanaa caanaha fadhiga ah ama ciirta oo subaga laga bixiyey a laban loo yaqaana fiir marka xaqiiqadii luqada carabiga loo yaqiinay waxaa ka awood badiyey fii tilka almanaatiq bacd albuldaan weeyaan hadday yidhaahdaan e, wallaahi laa ashrabu labanan hadduu yidhaahdo waxaa xaaraam ka noqonayo midka ayaga laban u yaqaanin oo ciirta ama fadhiga ah fadhiga midkii oo subagiisa qabaa la yihahda ciirtana midka laga bixiyaa la yihahda labadaba labanay ku magacaabaan marka fiiri hadda curfigaas waa curfi lafdi ah weliba waxaad arkaysaa way ku qoran yihiin haddana caanihii laban aa lagu leeyahay kii kalena xaliib dhaay weeyaan baynamaa laban waxay ahayd in lagu magacaabo caanaha dhaayge kuwa fadhiyo kuwa oo macnaha suusaca ah kuwa kale in kulligood laban laysku yidhaahda kadib markaa makhaad iyo eh, maxaan ku idhaahdaa xaliib iyo in loo kala saaro raa'ib in loo loo kala saaray ahayd oo markaa labanna ou noqdo alism اlcaam aladi yuطlaqu calى kuli mushtaqaati allaban laakiin hadda curfi bacd اlbuldaan waxay u yaqaanaan qeybtaas marka waa curfi fii manطiqa mucayana axkaamtii marka hadduu yihahdo laban waan ka dhaartay hadduu yihahdo la atasadaqana bilaban hadduu yihahdo wax kale ka ansixi maayo waxay laban u yaqiineen unbay ka ansaxaya wahaakada curfiga kalena waxaa weeyaan curfu camali wa huwa ictiyaad الnaasi calى shayi min alafcaali اlcaadiya dadka inay ka caado yeeshtaan shay oo macnaha oo gaar ah mathalan markii arooska la dhigayo markii ciidaha la samaynayo yani markii martiqaad la samaynayo dad kastaba dhaqan gooni a bay leeyihin dadkooda sibay ula dhaqmaan waxaad arkaysaa mandiqadan arooska markii la qabanayo sida loo qabanayo way ka duwan tahay mandiqa alfulaaniya marka taas curfi oo waxaa la yihahda camali ah yacni waa dhaqan dadkaas ay ka caado yeeshteen almuhim waxa weeyaan curfiga waxa weeyaan min aladila almukhtalaf fiiha xuja sharciya miya mase maaha daliil mustaqil oo hadda sida kitaabkii qur-aankii ma ah laakiin waxaan khilaaf lahayn ilaahi baaba sheega kathiir min alaxkaam in curfiga ha loola laabto ilaahay baa yidhi wixii aniga aan ilaahay uu idiin sheego xukunkeeda uusan raacsiinin hadda maalan zaka ilaahay nagu waajibiyey ma la dhihin zaka ninkii xoolo leh ha bixiyo marka waxay noqon lahayd dadkay ay u yaqaaniin ninkan qani waayey u yaqaaniin ay noqon lahayd laakiin ilaahay taas uma dhaafin waa la xadiday waxaa lihi ninkii lacag le laba boqol oo fida ama cishriin oo dahab mithqaal ah ninkii xoolo leh ariga afartan ninkuu u gaaro ninkii geel le shan inuu u gaaro ninkii lool leh inuu soddon u gaarto marka waa la curfi loogagama tegin shareecadaa xadiday laakiin wixii lays amray xadidna aan la raacsiinin curfigaa loola laabanaya waxaan jeclahay masaladaas inay waadix jiddan tahay ayib marka curfiga shuruud uu leeyahay curfiga muctabarkaa ah fi shariica alislaamiya wuxuu leeyahay shar shuruud uu leeyahay marka ugu horeysa an yakuuna alcurfu muطaridan wax oo macnaha toosan oo aan macnaha curfi laysku wada yaqaano oo aan laysku khilaafsanayn inuu ahaado waay laakiin curfi muطarid hadduu ahayn ama haalib ousan ahayn caadadii oo yacni maanta waa la samaynaa biri mid kalaa la samayna hadday noqoto wax axkaami taas laguma binaynayo nuqtada labaad curfiga muctabarka ah oo laleeyahay waa in asiga la qaataahu waxa weeyaan waa curfiga jiray markii eh, hadalkaas la lahaa hadalkan ninkan uu yiriyey maxaa loola jeedaa marka laleeyahay hadal oo toban sano ka hor la yiriyey maanta curfi jiro looma soo qabanayo laakiin maalinkaas maxaa curfi u ahay baa laleeyahay an yakuuna alcurfu almuraadu taxkiimuhu fi اtasarufaati qaa'ima cinda inshaa'iha walidaalika waxa weeyaan waa inuu saabiqa calaa waqti tasaruf ou ahaada ayib nuqdada kale anlaa yakuuna alcurfu mucadila linasin haabitin nas oo qur'aanka ama sunnada inuusan ka hor imaanayna la raba maثala hadda shareecada islaamka a qofkii haddii la dhaawaco ama la dilo ama xibin laga gooyo وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن إلى آخرها ninaa ilig laga jibiyey marka ninkii xaqayga halaysiiyo yiri waxaa noo caado ahayd ninkii ilig laga jibiyo in boqol shilin la siiya haddii la yidhaahdo shareecada islaamka ay ka hortimad waxaa weeyaan iligtii in loo qisaaso iyo in ninkii intuu cafiyadiye oo macnaha xoolo lagu siiyo shan geela in lagu siiyo labadaas miday noqonaysa marka lama rabo in curfigii inuu noqdo lid inuu diinta ku noqdo lama rabo laakiin diinta inuu adeegaa la rabaa ayib waxa weeyaan oo kamide eh, anlaa yucaarad alcurfu biاtasriixi calaa khilaafihi maala waxa weeyaan ninba adiga aad ka soo gadatay makiino ama matoor ayaad ka soo gadatay marka xoolihii aada gadatay yaa qaadayo ilaa meesha laga rabo bakhaarka laga raba yaa geynayo waxaa la leeyahay haddii shaygan oo kale la kala gato curfigan beledkan ka jiro dadkaas maxaa uu dhaqan eh hadday caadada beledkaas ka jira ay tahay ninka iska leh oo laga gatay bahalka a laga rabaa inuu qaado uu ninka gatay u geeyo gurigiisii ama bakhaarkiisii waxaa leeya qasab bay kugu tahay ninkan dhaqaalihii lagu qaadi lahaa ilaa qalabkii lagu qaadi lahaa meeshii lagu geeli adaa lagaa rabaa adaa ka gaday lianna curfigaas sidaas hadday caadada tahay ninka wax gata asigaa qaato wa huwa alakhar hadda anagoo dhulkeenna saasaa laga yaqaana ninkan bakhaarka uu jooga haddaad wax ka gadatid oo qalab culus ou yahay qalaabkaas adiga haddaadan dhihin bishardi adigaa ii qaadaysid haddaadan dhihin adigaa qaadida lagaa raba laakiin haddii curfigii la yaqiinay haddii la khilaafo oo la yidhahdo annaga waxaa noo dhaqan ah ninkii wax gata inuu qaato laakiin aniga wuxuu ihi maya shaygan waa kaa gadanaa boqolaan kaasiina laakiin shardi inaad adiga ii qaadid oo dhulkaygi jowhar iyo maxaan ku yidhahda meesha aan deganahay inaad ii geysid haddii laysku waafaqo wixii laysku waafaqayaa la qaadanaya curfi loola laaban maayo liannahu bitasriixa lagu khilaafay macnihi saas weeyaan ayib marka calaa kulli xaal waxa weeyaan curfiga sidaas baa yay tahay waatan hore u sii sheegnay nabiga calayhi salaatu wasalaam markay hindi bintu cutba ay u timiday zawjatu abu sufyaan yay tiri ilaahay rasuulkiisiiyow ina abaa sufyaan rajulun shaxiix laa yucطiinii wa baniya maa yakfiina aniga iyo wiilashayda ama caruurtayda wax nagu filan nama siinay maxaan sameeya markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi khudii min maalihi maa yakfiiki wa baniiki maalkiisa waxaad ka qaadataa adiga iyo wiilashaada adiga iyo caruurtaada wixii kugu filan bilmacruuf iska qaado ma aha laakiin waxa laysla yaqaano oo nafaqo qof loo siiyo wax lamid e ka qaada baa layidhi khudi ma min maalihi maa yakfiiki wa baniiki bilmacruuf macruufkii marka waa kaa curfigiia lagu qeyday mahmaa yakun min amrin waxaa weeyaan curfiga waa sidaasuu muhim jiddan ku yahay walidaalika hadda fiiri markii ay fuqahadii way isku khilaafeen safarkii safarka in salaada la gaabiyo ay bannaan tahay ama in soonka laga tago dib laysaga dhiga ay ku banaanaan karta maxay noqon kartaa bayna madhabin wa aakhar qaar waxay yidhahn arbaca maraaxil qaar waxay yidhahdeen aqal qaar waxay yidhahen akhar liannahu shareicada islaamka kuma soo aroorin safar waxaa la yidhahda intaasoo kilomitr kuma soo aroorin marka in la taxdiidiyaahu oo la yidhaahdaa eh, intaasaa lagala jeedaa way adkaanaysaa laakiin waxaa wanaagsan in looga tago waxay dadka safar ku magacaabaan ninkii aado yatarakhas fi safar markaas axkaami safar oo dhan uu qaadanay ayib marka almuhim caadada iyo curfiga waxyaalaha laysku qabtoo dhan nin baa maala laba nin baa isqabatay wuxuu ihi ninkaan aniga gurigan waa ka gatay ninkaana kama gedina waa ijaartay waa iga ijaartay buu leeyahay marka waxaad leedahay maxaad maxaad istiraadeen hadalkay isdhaafsadeen yaa la soo qaadaa waxaa leeyahy hadalkan oo kale ma beec baa laga tiriyaa mase ijaara laga tiriyaa marka waa kan laleeyahay almacruufu curfan kalmashruuطi sharطan wixii curfiga loo yaqaano wuxuu la mid yahay wax laysu shardi oo kale sidii shardiga in loo fuliya ay waajib tahay yaa curfigii laysla yaqaanaa in lagu fuliya ay tahay مثلا hadda fiiri beyc baa la kala gelaya mataa yaqacu lbeyc hadda imaamu shaafici madhabtiisa waxay leeyihiin qabuul iijaab bictuka bi hada shay calaa mabliq kada qabiltu inuu yidhaahda beec ku ansaxda laakiin sida raajixa saas maaha qabuul iyo iijaab ficilna waa noqon karaa qowlna waa noqon karaa almihim waxaa la rabaa maa tacaarafa calayhi الnaasu fi اlbeyc adi hadda meeshaanaad gadaysaa waxaad leedahay warniyaw kamahan ama dharkan maradan imisan kaasiya markaa labaatan uu joogaa soddon uu joogaa afartan uu joogaa waa isla gorgortamey labaatankan ma qaadanay baad leedahay haddaad labaatankii aad aad miiska u saartid oo kaa qaato macnihii waxaa weyaan beeca raalli aan ku noqday waa fiir marka marka beeca waxa loo yaqaano tijaarada waxa loo yaqaano curfiga dadka waxay u yaqaanaan siiqada lagu dhammaystiro beeca iyo tijaarada farqiga u dhexeeya loola laabanaya almuhim waxa weeyaan waa waxa cumuumiyaadka nusuustan cumuumiyaadka soo aroortay aan la taxdiidinin ama curfiga looga tegay iyadaa loola laabanaya laakiin waxa weeyaan waataan hore kuu sheegay masalada muhimka a ah. mumkin dad oo fii ahli mandiqa mucayana mumkin an yatacaarafuu calaa umuuri min almuxaramaat hadda maanta waxaan ognahay caalamu lislaami waxay ku dhaqmaan fii baabi اliqtisaad dadka dowladalahan ka hadlaynaaye kulligeed bunuug ribowiya ay ku wada dhaqmaan dowlad aan maanta ribo ku dhaqmaynin waqti alxaali waxaa laga sheegaa suudan baa ka jirta caalamkan kaleo dhan kulligood carab iyo cajam ayagoo muslim sheeganaya yaa bunuugta hadeertaanaba wax yaryar yaa laga garab furay bunuug islaamiya laga garab furay hadeertaan awalkii hore xataa bunuug riba oo islaamiya wada jiyi jirin waxa bunuugta meesha yaalla qaanuunka reer galbeedka ay u leeyihiin bunuugta oo ribowiga ah yaa lagu wada dhaqmaya marka maadaama dadkii ay saas ku wada camal falayaan ma waxaan leenahay caado iyo dhaqan ay noqotay marka waa la qaada karaa maan leenahay maya caado iyo curfi shareecada ilaahay wax kama bedelaan oo ribadii ilaahay xaaraam uu ka dhigay dadka hadday caado ka dhigtaan inay ku wada dhaqmaan xalaalku noqon mayso waxaa ka mid e buldaan kathiira oo shacbigeeda muslimiin lagu tirinayo yaa waxay khamrada u cabayeen sidii shaahiga loo cabay oo kale ma waxaan leenahay dadkii caaday ka dhigteen khamradii in la cabe eh maadaama ay isku wada waafaqeen khamradii markaan caaday noqotay sharcigay noqonay maan leenahay maya liannahu shareecada islaamku way khilaafsan tahay kadaalika tabarujkii buldaan islaamiyaa jira xijaabba aan laga aqoonin xataa naagta iyadoo ayeeyad ah yay madax qaawan tahay ay lug ay lugahi ka faydan tahay ma waxaan leenahay dadkii saan ay caada ka dhigteen xijaabkii markaan looma baahna maan leenahay maya waa muxaram waay wahaakada waa meelo badan baa jirta raggii ay caado ka dhigteen silsiladii oo maxaan ku idhahdaa oo dahab aynan dhuuntiin qofkii ou xerto hal haadaa yajuus dadka caada ay ka dhigteen way ku banaanayn maya dahabka ragga waa muxaram uu ka yahay ama saacad ha ka dhigtaano ama e, faraanti ha ka dhigtaano ama dhuunta waxaa gishtaane eh kulligeed muxaram bay ka tahay waxaa lamid eh e, xalqu bacdi raas qazac wax sharciga uu ku magacaabo tintaa hoos laga xiiraa markaasaa sidii diiq dooroo kale qofkii madaxii uu dhexda tinta ugu reeba markaasuu hoosii gadaalka xeelan haddaa aragtid waa wax mushawah ah oo aada u foolxun waay qofkii ilaahay qoraxda u sameey tin oo wada eg buu usoo bixi markaasuu inta hoosbu wuxuu gelinayaa makiino hoosuu gelinaya eber u ka dhiga markaasa eh, madaxa inta yaruu kor uu tinti ka leeyahay kulu waxa weya min almuxaramaat dadkaas markaad fiirisidne waxa weeyaan michael jackson iyo dad nijaasiin ayay ku dayanayaan nebi moxamed calayhi salaatu salaam oo atharu khalqillaahi ah in lagu dayda ay ahayd ay ka tegayaan markaasaa gaal oo xaalkiisa ilaahay og yahay yaa waxa weeyaan yaa lagu dayanaha madax lagu xiira markaas ninka waxaad arkaysaa qurax darada iyo suurad xumada ka muuqato iyo siduu ugu sabray markaad weydiisid waxay la tahay qurax markaasaad soo xasuusanaysaa ilaahay kalaamkiisa afaman zuyina lahu suuءu camalihi fara-aw xasanan wax aada u fool xun oo waxa weeyaan iyo ilaahay uu yihi waxay u arkayaan inay quraxsan yihin marka shaydaankaa u qurxinaya dad baad arkaysaa oo waxa weeyaan dumarkii isasuu ilaahay rag ka dhigay oo shaksiye la siiyey markaasuu muyuuca isku samaynaya hadalkiisi iyo dhaqankiisi iyo socodkiisi inuu dumar yahay inuu rag yahay makala taqaanin kulu daalika waxa weeyaan waa caadaad mustawrada ah, laa yaliiqu bilmuslimi aslan midda kale nusuus oo yaa ku soo aroorto oo laga yeeli maayo dhaqan ay noo tahay annaga raggeena saasaan u libisanaa laga yeeli maayo bimacnaa an laa yastadima alcurfu aw ilcaada nasan min kitaab illaahi aw sunati rasuulihi sala allahu alayhi wasalam ayb markaa wuxuu ihi mucaajilu lmaxduuri qabla anihi qad baaa bilkhusraani maca hirmaanihi mucaajilu lmaxduuri shayga layska reebay ninka degdegsado qabla aanihi waktigiisa ka hor qad baaa wuxuu la laabtay bilkhusraani khasaaro maca xirmaanihi asoo waxaasna loo diiday oo laga hoojinay ayb macnaheedii maxay tahay macnihii waxa weeyaan sida musanifka uu noo yihi qof baa waxa weeyaan wax asiga uu lahaan lahay hadduu sugo yuu ka degdegay markii uu ka degdegay ou leeyahay wixii aad heshid awgeed awgeedba wuxuu sameeyey shay maxduura ah uu sameey siduu arrintii asiga uu heli lahay uu soo degdegsado marka waxa weeyaan horta ninkaa waa dambaabaya wuxuu u degdegsadayn waa loo diidaya الshayءu yatadixu bاlmithaal waxaa ka mid a ah maثalا nin wiil baa aabihiis xoolo badan leeyahay wiilkii a marka wuxuu doonay keligiisu wiilka dhale ka soo qaado xoolahan aabihiisa iskale haddii uu sugow aabbihii ka hormaro xoolihii asigaa dhaxal uu helay marka wuxuu rabaa xoolaha inuu ku soo wareegto oo ku tunto uu rabaa marka waa nin ciyaal suuq ah aabbihii baa ka hortaagan markaasuu yihi intuu aabbahaa ka dhinto ma sugi kartide inaad ka hor dhimatidaa dhici kartee hadda imaad aabbaha iska dishid sidii xoolihiis aad u dhexashid sidaasuu is yiri marka maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa markaas in ninkii haddii ficilkaas uu ku kaco ou aabbihiis dilo wuxuu sameeyey shay mamnuucaho dil ah wuxuuna u sameeyey wax uu lahaan lahaa hadduu iska sugo oo u imaan lahay buu soo degdegsaday markaasaa waxaa laleeyahay ninkan muxuu aabbihiis u dilay inuu dhaxalkii uu qaato uu sugi waayo hadduu iska dhintana u lahaan lahaa markaa waxaa laleeyahay man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi aabbihiis ma dhaxlayo maadaama waxaa weeyaan jariimadan waxa kuugu ximbaalay ay tahay aabbahaa dhaxalkiisii ma sugi kartid soo degdegso awgeed aada jariimo u samaysay dhaxalkii ood saas u samaysay waa lagu diiday istilaab wax kaloo dhaxla haddii la waayo beytu maali lmuslimiin ala geynaa khasiinada dowladda ala geynaa markaasuu nebigu wuxuu ihi laa yarihu lqaatilu ninka wax dilaahu ninkau dila ma dhaxlo hadduu laba wiil ou dhalay ou mid aabbihii dilo xoolihii midka kala wada qaadanaya kan wax dilay waxba ma laha liannahu waxa weeyaan jariimadan oo maxduurka oo la reebay wuxuu u sameeyey wuxuu hadduu iska suga heli lahay inuu soo degdegsado awgeed yuu u sameeyey marka waa loo diiday saasaa laleeyahay waxaa lamid ah midaas oo kale maa ajmaca calayhi الصaxaabatu ana man طalaqa zawjatahu fii maradi اlmowti liqasdi xirmaaniha min almiiraathi fainahu laa yultafatu ilى hada الطalaaq nin baa waxaa weeyaan naagtiisuu furay mathalan ilmow lahaa sida hadda naag ba ilmo ule midna wax uma laha markuu waa jiraday markuu yaqiinay inuu dhimanayo ou yihi haddii naagtan anigoo qaba aan ka dhinto midaan labaad ilmahaygaas kale xoolaha wax kala qaadanaysaaye ina saddexdeeda hadda ku fura ii fiican sidii hadhowdi dambe markii aniga aan dhinto oo la yidhah naagtaan muطalaqay aheyd naagtii dalaaq oo baa-ina lagu furo ninkeeda ma dhaxasho marka markuu dhinto naagtii hadday dacwo soo oogtoy tiraahdo ninkan markii la bushi bixinay uu xaraarigu ahaay iyuu i furay wuxuu ii furayna waxay ahayd inan xoolahan waxba dhexal aanan ku yeeshanin saasuu ii furay marka waa la fiirinayaa haddii arintaas loo helo markhaati ama dacwadeeda ay u dhaarato almuhim qaadiga hadduu caddeeye ninkan inuu ula jeeday wuxuu naagtan u furay inaysan dhexalkiisa wax ka qaadanin talaaqi baa la saaraya ninkii wuu dhintay sax laakiin talaaqi laga soo qaadi maayo waxaa laga mid dhigayaa isagoo naagtiisi ay tahay markaa dhexalkii waa wax laga siinayaa ciddadii markaas kadib a ciddat lmowt dhimashadii ciddadeedii ee ciddi tirsanaysa marka liannahu ninkan wuxuu degdegsaday inuusan dhaxalkan wax ka siinin naagtan waa laga xarimayaa sidaas waay waa badan yihin amhiladeeda waxaa ka mid e nin waa wasi ahay wasi macnaha caruur nin baa dhintay ilmaheyga adaaka mas-uul buuri marka dhaqaalihii ugu dhiibay ilmihii waa yaryar yihiin ninkan wasiyaa la yidhaahda ninka oo ilmaha loo dardaarmay ilmahaas xoolihii inuu siiyo ma banaano walaa tu'tu sufahaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama warsuquun kuwa la yidhi waay laakiin waxaa la rabaa ilaa ay ka qaan gaaraan in xoolihii loo hayo markaasuu wuxuu rabaa ninkaa xoolaha loo dhiibay inuu xoolihii wax ka cuno suu ku cuna male marka wiilkii oon qaan gaarin weli iyo wuxuu leeyahay dadkii intuu u geeyey qaadigii ninkaan shan iyo tobankii sano waa dhammaatay ama wuxuu leeyahy ninkii ixtilaamha ku dhacay oo macnaha minadii oo ragga lagu yaqiinaa kay timid khalaas ninkii waa qaangaarin almuhim wuxuu rabaa inuu xoolihii ku wareejiyo markaa kadib inuu yidha adiga xoolaha iga sii liannahu hadduu marka horo asigoo aan aan baqaan gaarin xoole uu ka qaato qaaditaankaas ma banaanaanayso liannahu ninkan wuxuu bixiye ma ansixayso laakiin wuxuu rabaa inuu ka dhigo nin tasarufaadkiisa ansaxaya oo kale markuu ansixiyo nimankii inuu baaluqay nin wax yaroo wax garanaynin waa ninkaana hadda xoole u ahaan jire adeerow duruuftaasaa lagu leey dayntaana lagu leey boqolkan kun isii uu leey markaa boqolkii kun waa ka qaadana markaa le seed ugu qaadatay ma ninkaa nin baaliqa ah waay qaadigii waa xukmiyey inuu u gaari walidaalika siismada u isii waa ansaxaysaa wuxuu marka buluuqiis uu soo dedejiyey xoolihiisi inuu ka qaato asiga u macnaha inuu siiyo ugu dan lahaa marka waxaasoo dhan baa kamid e man istacjala shayئa qabla awaanihi cuuqiba bxirmaanihi qaacidadii ahayd waay mucaajilu اmaxduuri mid oo layska reebo mamnuuca ninkii degdegsado oo dilki iyo طalaaqiga kamid ah eh, qabla aanihi waqtigii intuusan imaanin qad baa biاlkhusraani khasaaro uu la noqday khasaarada waa maxay dembigii uu ka helay waay oo qofkan inaad furtid liajli ayna wax kaa dhaxin kabaa'iru dunuub ay ka mid tahay lannu xoolaheedii baad ka hoojinaysa maca xirmaanihi asoo laga loo diidayo oo dhaxalkii wax kamalahaanay ninkuu dilay marka mucaajilulmaxduur haddaan iriyay waxaa ku baxay ninkii macnaha man istacjala shay-an qabla awaanihi laakiin laysa can طariiqin maxduur inamaa can طariiqin mubaax shaygii oo dib lagaaga dhigaa soo degdegsatay jid oo muxarimun uma marin laakiin jid banaanaad u martay waa kuu banaan tahay markaas maxaa ka mida maala dayn baa lagugu leeyahay dayntii waxaa loo madaleeyey muxaramka soo socdo haddii la gaaro labaatankiisa daynta iska keen ka hor baa daynta keentay waxaa tiri bishii oo e, dilxijo lagu jiraa tiri waa tanaa daynta iga qabso marka shaygii qabla waqtigii aad bixisay laakiin dariiqaad u bixisay maxduur ma aha dariiq oo sax weeyaan ayib waa badan yihiin waxaa ka mida maala soon oo kale soonkii wuxuu bilowdaa qabla طuluuci اlfajri u bilowdaa saddex maala haddii salaadii subxeed ay dhalanayso oo kale dhalasha ma ahayn macnaha gelid salaada maaha salaada goormay dhalanay kow iyo toban saac oo kale ama shanta oo subaxnimo wixii ninba waxbay u yaqaanaan kow iyo toban saac oo kale salaadii dhalata ka hor marka bidaqiiqa daqiiqatayna imsaagii markaa inaad raashinka istaagta ay tahay ninkii ka istaaga raashinki saaca halaatha habeenkii sagaalka saddexda habeenimo ama sagaal saac oo habeennimo ninkii raashinka ka istaago waxa weeyaan soomkii oo la gaarin bu waktigiisii ka hor bilaabay soon ma aha ma waxa u bilowday laakiin imsaagii qabla waktihi buu bilaabay dhib malaha maalan dadaaba jiraba ah sidii intay u casheeyaan iska niyeysana inay soomaan biri kadibna aan wax cunayn soonkii waa ansaxaya liannahu qabla waqtihi wa dariiqaas u mari xaaraam ma ah waxaa ka mid e xajka markii la gelayo mawaaqiid buu leeyahay maalan annaga soomaaliya haddaan nahay lamlam oo kale yaan ka aan ka exraamanaynaa waa waa waa waxaa weeyaan tuhaama meesha la yidhaahdo meeshaas inaan ka xarmanay tahay ninkii marka intan meeshii gaarin qabla daalika istacjala oo gurigiisa kasoo xarmado xajkiisa saxiix weeyaan hadda fiiri shaygii oon la gaarin oo ka hormaray laakiin maxduur ma ahanoo wax uu dan xumaan ula jeeda ma jirin ayadoo ay fiican tahay inuu miiqaadka ka xarmado haddana ajmaca asaxaabatu in man ana man axrama min beytihi aw qabla miiqaati ana xraamahu صaxiix ijmaacay ku yihiin marka taa waxa weeyaan waa shaygiioo waktigiisa laga hormariyey laakiin ariiq maxduur e looma marin oo mamnuuca looma marin laakiin ariiq iska banaan weeyaan almuhim waxa weyaan shareecada haddaana saas la dhihi lahayn waxay noqon lahayd in wax badan ay halaabaan haddii qofka aan qisadkiisa la gelin yucaamalu mujrimu binaqiidi qasdihi qofkan wuxuu doonay qasadkiisa cagsigeedeen haddaana loola dhaqmin wax badan baa xumaan lahay oo waxaa dhicin lahayd in maxaan ku idhaha fasaad badan la sameeyo sidii dantii loo gaaro oo kale wahaakada markaasuu mucaajilu maxduuri qabla aanihi qad baaa bilkhusraani maca xirmaanihi ayib wain ata taxriimu fii nafsi اlcamal aw sharطihi faduu fasaadi wa khalal wain ata taxriimu taxriimkii haddii uu yimaado fii nafsi اlcamali camalka gudihiisa aw sharطihi fii sharطihi hadduu yimaado faduu fasaadin mid fasaad u saaxib a weeyaan iyo wa khalalin mid macnaha isdhimay khalal macnaha waxaa weyaan dakhala fiihi اkhalal wain ata الtaxriimu fi nafsi اlcamal aw sharطihi faduu fasaadin wa khalal ayib waxa weeyaan qaacidadan waa qaacidii usuuliya ah min dimni alqawaacid alfiqhiya ay kamid tahay qawaacidan ma usuul ba mase qaacida fiqhiya waa laysku khilaafsanya mahmaa yakun min amri waxaa loola jeedaa waxa weeyaan annahyu can الshayi hal yaqtadi اlfasaad am la ulajeedada taasuu musanifka rabaa inuu kugu cadeey marka waxaa laleeyahay siduu hadda musanifka doortay waana sida raajixa ah nahyiga hadduu ku tacaluqo bidaati الshayi aw bisharطihi waxa waaye shaygii manhiga layska reebi markaa wixii waa fasaadaya مثلا salaad oo kale ka soo qaado salaadii waxaa ka mid min arkaaniha rukuuc qofkii rukuuc haddii uu ka tago camdan ugu tago baطlat salaatuhu liannahu awaamirtii inuu inuu rukuuca haddii lays amray waxaa la yidhahdaa almru bishay nahyu can didihi rukuuca lagu amray hadda yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu amar waay in rukuuci laga tago laiska nahaye uu ximbaarsan yahay marka rukuuci manhi waay haddii laga tago qofkii hadduu rukuuci ka tago waxaan leenahay rukuucan min maahiyati salaad miyuu ka mid yahay mise min khaarijiha maahiyatu salaad salaadii jawharkeedii uu ka mid yahay daatadeedii waxaa leeyahay markaas salaadii way buraysaa faduu fasaadin wakhalal waay ama shardigii shayga daatadiisi maahiyadiisa kuma tacaluqe laakiin shardigiisu ku tacaluqa maala salaadii maxaa ka mid eh salaadii waxaa ka mid eh shuruudeeda alwudu in loosoo weyse qaato haddii weysadii laga taga ama qaar ka mid eh wejigii la dhaqin ama lugihii la dhaqin waxaan leeyahay markaan shaygii laga tegay wuxuu ku tacaluqaa shardu salaati fa idaa kaana yatacalaqu bishardihi yataratabu fasaadu salaati sidaasaa laleeyahy salaadii way fasaadaysa طيب nebiga wuxuu reebay مثلا بيوع badan uu naga reebay haddii la yidhaahdo النهي عن تلقي الركبان dadkii oo xoolaha magaalada u soo waday magaalada ka horteeda aan looga hortegin baa la yidhi maxaa yeele waxaa la diidayaa tadyiiq cala shacbi bay noqonaysaa haddii dallaaliinta inay magaalada ka baxaan dadkii aan beeca garanayninna ay wax beentii u sheegaan ay ka gataan dadkii magaaladana ay ku kordhigayaan marka waxaa la rabaa xoolahaas ilaa suuqa ay ka yimaadaan badeecada ilaa suuqa ay ka timaada in laga hortegin marka haddii ninkii uu talaqi rukbaan uu sameeyo ou ka hortago maxaan ku iraahdaa dadkii badeecada watay ou ka gato hal الnahyu yqtadii nahyigii uu sameeyey layska reebay hal hada الnahyu yqtadii naqd اbeyc beeci inuu buray miya marka waxaa laleeyahay daatadii beeca kuma jirta fiirada labadaa nin si ay wax u kala gateen laakiin nahyigu wuxuu ku tacaluqaa khaariج can اlbeyc oo talaqiga ah marka waxaa lagu leeyahay talaqigi sidiisuu muxaram u yahay oo nahyi buu noqona qofkii waa ku dambaaba laakinahu laa yatacalaq bidaati اlbeyc fayakunu اlbeycu صaxiixa waxaa lamid eh waxaanu ognahay xariir ninkii inuu guntada ma banaano dhar xariir ah haddii uu xariir intuu u guntado salaad uu ku dukado wuxuu sameey shay laga nahyi oo xariirtii ayuu guntaday hal naquulu maadaama kaana laabisa bاlxariir faina الصalaaةa bitilka hiyaab baaطila maan leenahay oo waa fasaaday mase waxaan leenahay maadaama الnahyu yatacalaqu bkhaariji الصalaaة oo dharka ah ana salaaة صaxiixa wa ana hada اlmuصali aathimu bificlihi oo dharka u guntaday miyaan leenahay nacam saasaa sax marka waxaa la kala fiirinayaa shayga layska nahiyey ma wuxuu ku tacaluqaa bidaati alma'muuri bihi mau ku tacaluqaa aw bisharطihi mau ku tacaluqaa ama khaarijkiisa fain kaana yatacalaqu الnahyu bidaati الshayi aw bisharطihi fainahu yaqtadii buطlaana alma'muuri bihi oo salaadii iyo keyrkeedii ah haddii shay kale uu ku tacalluqo waxaa ka mida nin baa nin dhul ka dhacay guri dhulow u dhaartay uusan lahayn uu ka dhacay ama xoogu ugu qaatay gurigaas salaaduu ku dukanaa ninkii asiga dhulkii ma laha waxaa la leeyahay waa in dhul adiga aadan lahayn inaad ku dukatid waxa weeyaan inad inaad haysatid waa xaraam marka dhul layska nahyiyaa salaad ku dukatay hal salaatu baaطila liannaha waqacat fii ardi maqsuuba ama ina salaata صaxiixa wa ana alficla wa ana almusalia aathimu bificlihi bigasbihi lilardi waa sida danbaa saxiixa wahaakada marka musanifka sidaasuu rabaa inuu ku sheego wa in ata taxriimu shaygii xaaraamka hadduu yimaado fii nafsi اlcamali oo rukuuci oo laga tagoo kale aw shardihi ka tarki lwuduu'i lisalaati oo kale faduu fasaadin marka shaygaas waa fasaada mamuurka salaadii faduu fasaadin wakhalal sidaasaa loo jeeda waa qaacida iyada qiimo badan waxaa kamida ah, maثala nin baa zaka bixiyey konton halaad oo geel uu leeyahay meeqaa lagu leeyahay waay macnaha waa laba waxaa weeyaan oo laba qaalin oo geel iyo famaazaada lagu leeyahay marka dadka hadda waxaa naqaana reer baadiyaha dhaqanka ay leeyihiin geel boqol gaaraya ama konton halaad gaaraya yaa wuxuu hal qawaar ou leey zaka iga tahay dadkii maadaama dowlad oo hadda zaka ka qaadayso sharciga islaamka dabaqi ayna jirin maadaama dad culamo aho meesha u taagan oo dhahay zakadan nin qaada kara male liannahu ma banaano oo zaka ma aha nin dhahay ayna jirin masaakiintina ay baahan tahay ninkan ilaahi wuxuu nooga keena waa ka qaadananal waa ka qaadanaya laakiin zakadii wixii layska rabay masalan laba qaalin oo geelnimay ku waajibtay haddii qurbac yar u bixiyo zakaan ku bixiye u yihahdo baail waa zakadii liannahu shayga la bixiye bidaati azakaa yuu ku tacaluqaa sini ka yar hadduu bixiyo ama muwaasafaadkii ka hooseeyo zakadii ma ansixayso zakadii ma ansixayso ayib marka sidaasaa waxay tahay annahyu yaqtadi اfasaad إida kaana annahyu yatacalaqu bidaati الshayi aw bishardihi khilaafا lilxanaabila oo waxay leeyihiin nahyiga daatadiisa ha ku tacaluqdo ama darafkiisa ha ku tacaluqda eh haddii salaadii arda maqsuuba lagu dukada salaadina way buray ardadii lagu dukadayna waa macnaha waxa weyaan xaaraam waa salaadina way ku dhex buraysaa ninkii mara xariir laku dukado maadaama maradan manhi ay tahay ninkii ku duka salaadina way buray sidaasay leeyihiin marka laakiin qowlka raajixa oo jumhuurta ay qabto waxa weeyaan ana hunaaka farqa bayna annahyi can الshayi wa can اlأshyaء almulaabisa lahu ayb marka sidaasuu musanif wain ata taxriimu fi nafsi اcamal aw shardihi faduu fasaadi wa khalal wmutlifu mu'diihi laysa yadmanu bacda اdifaaci bilati hiya axsanu wamutlifu mudiihi ninka waxa dhibaya dilo laysa yadmanu mid damaano qaadaya ma ah bacda difaaci markuu iska celiya kadib bilatii tii uu isaga celiya hiya axsanu wanaag badan maثala masaladan muhim jiddan weeyaan nin baa ku soo weeraray ninkaa ku soo weeraray inuu ku dilo rabo haddaad iska celisid ood iska dishid waxa weeyaan wax diyaho lagugu leeyahay ma laha oo macnaha waxay noqonaysaa man atlafa shay an limadaratihi lam yadman nin baa ku soo weeraray seef yuu wataa qoorta inuu kaa gooyo uu raba waad iska celisa adaa qoorta ka goysa si kaloo aad isaga celisid mala marka ninkaas diyana kugu ma laha soon ma laha qisaasna kuguma laha sidaas oo kale neef geela ama ratiyaa kusoo weeraray uu nin iska leeyahay haddii aada sii daaysid wou kugu tumanaya wuu ku dilayaa si kalood yeeshaadsu waa disha ninkaa diya kuguma qabsan karo almuhim waxaa weeyaan suuro iska waadixa waay wa mutlifu mu'diihi midka oo wax dhibaayo ninka dilo adigu ku dhibaa mdiihi adigu ku dhiba laakiin ritigan dad cun waay laakiin meelu iska daaqa likownihi dad cun ou yahan ku dila lagaama rabo laakiin adigu ku dhibaya marka adigu kula soo orday macihi kuu soo baxsaday marka waad iska celisay dibiga loodaa kamid ritigaa kamid waxa dhan waa la wada mid shayga adig ku dilaya laakiin likownihi mudiyan ritigaa waxaan maqla dad cun inuu yahay asoo beerti ku jeeraarsan oo ku xiran baan dilayaa lagaa yeeli maayo laakiin khatar adig kugu soo wajahday oo haddaadan iska dilin adiga uu ku dilayo inaad iskaga difaacdidaa banaan marka waa badan tahay wa mutlifu mu'diihi midka dhibaya ninkii iska dilo laysa yadmanu nin damaano qaadaya ma ah nebigu wuxuu ihi man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid ama xadiid kalaaba ka sii owleysan xadiidkii muslim oo wariyey nin baa wuxuu ihi yaa rasuula اllahi an ra'ayta in jaءa rajulu yuriidu akhda maali qaala rasuulu اlahi sal اlه alيه wasalam laa tucطihi nin hadduu yimaado maalkayga in xoog ku qaata raba ka waran u hasiinin baa layidhi qaala an ra'ayta in qaatalanii hadduu igala dagaalamane qaala faqaatilhu la dagaalan qaala an ra'ayta in qataltuhu qaala huwa fi الnaar baa layidhi iska dhaaf adig wax laguu qabsadee asigaa naar ku galaya asoona la dilu naar ku galaya ara'ayta in qatalanii qaala faanta shahiid buu iri hadduu i dilane ka waran adiga shahiid baa tahay baa lyidhi marka maalkiisa ninkii u dhinta waa shahiid xadiidkaas saxiixe waa muslim baa wariyey marka waxay tahay haddii la dhihi lahayn shareecada islaamka gacnaha isa saaro cadowga siduu rabo hakaa yeeshto lama rabo in la yidhaahdo marka taas weeyaan midda hadda loo jeedo waa midaas marka laakiin maxaa la yidhi bacda اdifaaci bilati hiya axsanu bacda اdifaaci markaad iska celisid bilatii midii hiya axsanu wanaaga badnayd nin baa dil kugu soo ku soo weeraray haddii uu kaaga reetoomayo inaad ku qayliso war ninkaan barfiir wayso haddaad tiraahdo war ninkaan yaa warkaalay nin baa haddee tiraa hadalkaas uu kaaga harayo ficilka kuma dari karteed hadalka unbaad ku reebaysa asoo hadalkaaga reebtoomaya hadaad ka gudubtid oo dil aad ula kacdid waxa weyaa nin oo oo wax dilaad noqonaysaa marka waa lagu qabsana maxaa yeelay bilati hiya axsano yani waxaa la rabaa alakaf alakaf inaad ku difaacdid hadalku ma reebtoomaya laakiin ul oo kale inaad ku dhufatid neefkii geela waa kusoo weeraray ratigii oo kale ritigi marka haddii aad intaad qaadatid ushaan madaxa aad kaga dhufatid inuu kaa reebtoomaad og tahay adoo ushii inaad isaga celisheli kartid inaad seef u qaadatood qoorta ka goysid ma banaano bilati axsanu baa kuu taalo marka waxa weeyaan addafcu bilakhafi alakhaf waay tanba miday ka fududdahay hadday marka uusan shayga ku soo weeraray hadduusan reebtoomaynin inaad dishid mooye markaasaa dilka uu kuu bannaan yahay sidaasaa loo jeeda ayb marka waa xaq bani aadan markaa damaan lagaama rabo laakiin ninkii waataan hore kusoo dhaafnay xoolo nin leeyahay aad aragtay maalan gaajaa ku hayso marka neefkii inaad adiga iska dishid likay ta'kulahu iyo inaad dishid likay tudaafic can nafsika laba xugmay kala qaatay ritigaan haddii adiga aad u dishid adou ku dili lahay iska dil wax laguma haysto laakiin haddaad aada ritigan u dishid likay adiga aada cuntid gaajo ku hayso oo naftaada aad ku badbaadinayso waad ku bannaantahay waad dili kartaa laakiin damaanadiisaa lagaa rabaa walidaalika fuqahada way kala saareen oo naagta uur kale iyo midda ilmaha nuujinayso hadday u anfuraan dhibka ayaga ay dareemayaan naagtan uurka ay leedahay nafteeda dhib ku keenay nafteeday u cabsatay hadday u anfurto qado un baa laga rabaa kafaar lagama rabo kahiir min alfuqahaa saasay leeyihin hadday laakiin ayada ay dhibka u cabsanin laakiin canugeeda ay u cabsato jir haddaan soomo canuga calooshii iga jiraa rafaadaya soonkii qalana waa laga rabaa kafaaran liannahu ligayrihaa bay u anfurtay sidaas bay leeyihin ayib taa waxaa laga qaadanaya markaan oo oo mas'aladan waxaa la xariiro mas'alo kale haddii ficilkii ninkii uu u dhinto ficil ma'duun ah iyo ficil hayri ma'duun ah nin baa lagu yidhi ninkan qufow qadfay qadf waxaa la yidhaahdaa hadal xun uu ninku yidhi wuxuu niyaw nin waxaa tahay eh, oo faasid aho oo zinolow aha taate iyo iyo nin uu yidhi ninkii markhaati hadii lagu helo qadaf waaye hamaaniina jalda a lagu dhufanaa sideetan garbaash sideetankii garbaash hadii inta lagu dhufto ou ku dhinta ninka sideetankii wax laguma haysta adiga oo jallaadka ah laakiin sideetan ku dhufaa lagu yidhi markaasaad jadbootay shan iyo sideetanaad ku dhufatay markaasuu ninkii dhintay waa lagaa rabaa markaan maxaa yeelay ficilkaade jamaca bayna ma'duunin fiihi wagayri ma'duunin mid la idmay iyo midaan la idminaad iyo yaa isla samaysa markaasaa waxaa lagu leeyahay maadaama waxaa dhici karto asbaabta dhimashada keentay maa zaada cala alxaddi inay tahay marka ninkii waa damaano qaadaysa sidaas oo kale waxaa weeyaan nin baad gaari ka ijaaratay waxaad tiri waxaan u socdaa min xamar ilaa jowhar baan aan aan kaa ijaaranaya markaasa lacag baa lagula heshiiyey sagaashan kilomitir waay markaasaad markaa markaad kuma ekaynine yaa toban kilomitir aad kusii darsatay tobankii dheeraadka intay gaariga socotay waxaa ku dhacay markaa lugtiyaa ka banjartay ama matoorkiiaba ku dhuftay waa qarxay waxaa lagu leeyahay haddii muddadii aada ijaaratay ama saacaad kooban aad ijaaratay ama masaafaad ku ijaartay hadii muddadiid ijaaratay ay ku jirto oo siyaaradii dhib ku yimaado wax laguma haysto adigana aadan tacadi samayno orodkii loogu talagalay aadan dhaafinin jidkii jidan ahayn aadan la marin oo sidii loogu talagalay ay ku socoto qadar ilaahay ku yimaado wax lagaama raba haddii waktigii laba saacad kalaysatay laba si saacad ku socota ama sagaashan kiilo sagaashankii kiilo baad ku ekaatay laakiin haddaad labadii saac dhaafisa ama sagaashankii kilomitr maalan aada ijaarata aada dhaafisid hadday dhib ka yimaado wixii ka dhasho adigaa damaano qaadaysid sidaa weeyaan sidaasuu musanifka marka wuxuu leeyahay wa mutlifu mu'diihi midka dhibaaya ninka midka asiga dhibaya ninkii iska dilo oo dila laysa yadmanu ma damaano qaaday bacda difaaci markuu iska difaaca kadib bilatii uu ku iskaga difaaco hiya axsanu bimacnaa hiya akhafu midii fududeed wixii hadalku kaaftoomayo ficil laguma daray wixii ulku kaaftoomayo seef lama aadinay wixii lugaha iyo in laga dhaawaco ku kaaftoomayo qoorta lagaga goymayo wahaakada wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin